soo qaadanay an walan وaidan midaan nooga dhimana waa key وأmaa key فxرفu msdrin waa msder xarafkiisoo meeshay gasho msdera laga dhalaaliya wa naصbin waana kordhig xarafkiis oo ficilka mudaaric oo ay gasho keydu waa naصbidaa wa yushtaradu waxaana loo shardiyaa fi naصbi kordhigid bihaa key wax lagu naصbiyo an tataqadamahaa keyda inay ka hormarto laamu tacliili laan oo cilayn faa'iideynayda lafdan dhawaaqa waa inay uga hormarto o taqdiiran ama taqdiir isagaa soo wada taqdiiranta isaga soo wado wa amaa key fa xarfu masderin masder xarafkiis weeye wa naصbin wa xarfu naصbin waa naصbo xarafkeed wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi naصbi kordhigid bihaa key wax lagu kordhigo an tataqadamaha inay ka hormarto laamu tacliili lafdan xagga dhawaaqa wadalika mihaalki naxwi qowlihi tacaalى likay laa tasow aw tatakadamaha ay ka hor marto haadihi laamu taqdiiran naxwu qowlihi tacaalaa kay laa yakuuna duulatan marka kayda laba macnay tustaa kow waa masder xarafkiisa oo ficilka ay gasho masdera laga dhalaaliyaa macnaha labaadna ficilka mudaaric way nasbida oo ay gasho laakiin kaydu markay ficilka mudaaric nasbinaydo laba shardiya loo shardiyaa shardiga koowaad wuxuu yahay Ah, waxaan idhi hal shardiya loo sheega laba shardi maaha hal shardiya loo shardiya shardigaasuna wuxuu yahay waa in laamu ka horaydo laydha laamu tacliil oo cillo faa'iidaynayda laamtaasoo lagu dhawaaqayo ama lagu dhawaaqi maayo meeshaa lagu qadara laamtaas ama waa lagu dhawaaqa lafdan waaba lagu dhawaaqa ama lagu dhawaaqi maayo laakiin meeshaa loo niyeysanaha waa lagu qadara ayadoo laamti lagu dhawaaqaa likay laa ta'sow oo kale weeye aayaddaas likay laa tasow likay laa tasow allaamu xarfu jarin wa tacliilin mabnin cala kasri laa maxal la min axraab laamtaan waxa ka dambeeyana way jeree masderka lasoo dhalaalinaha oo keydaasu sababta u noqotay masderkaasay jere isimkii ay jer laheyd waa masderka lasoo dhalaalina iyadu waa xaraf jaar laamtu waxay kaloo faa'iideyna waxa la hahaa tacliil oo hadal ka horeeya sababka uu ku imaanaya aa sheega hadal xukunka ka horeeya cilladiisii ku bare marka waa xarفu jarin wa tacliilin mabniin calى اkasri laa maxala lahu min اlإcraab kay xarفu masderiyin wa naصbin mabniin calى sukuni laa maxala lahu min اlإcraab laa naafiyatu mabniin calى sukuni laa maxala lahu min اlإcraab taasow ficlu mudaaric mansuubu bikay wa calaamatu naصbi xadfumuuni wa waaw ljamacati faacil mabniin calى sukuni fi maxali rafcin walaalifu faariqaة bayna waawi اlmufradi wa waaw اljamaaca markaasaad waxaa leedahay wاljumlaةu min alficli oo ah tasow iyo wlfaacili oo wowda ah wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruuru bilaami tacliil laamtaasa lagu jara ah, majruuru bilaami tacliili wtaqdiiru ladami asaakum licadami asaakum facala allahu tacaalى haada kula arrinkaasoo dhan alla waa yeelay xukun ka horeeyaa la cilaynaya facala allaahu alla waa yeelay daalika kaas licadami asaakum tiiraanyadiinna in la waayo marka cadamkan maxaa keenay asaakum waa aragnayo waa ta'sow masdarkeedii laakiin cadam halkuu ka yimid laada naafiyada ha wadado laadsow nafyi ma ahayn diidid cadamna waa weyn waa diidid marka laada maadaamaaysan ayadu masder lahayn macnahaan ficil ku macnaha masderkiisii la soo qaatay marka cadamka waxaa laadii uu ka bedeli marka waxaa tiha licadami asaakum licadami allamu xarfu jarin cadami ism majruur bilami wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajhuuru mutacaliqaani bficli maxduufin taqdiiruhu facala allahu tacaalى haada ah, facala allahu daasaa soo qadara lagu cadami mdaaf asaa mdaaf ilay majhuur wacalaamatu jari kasratu muqadaraة calى اlأlifi manac min duure atacadur waa mdaaf ilay asaaba asaa haddana mdaaf mar kale kaaftana damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali jari mdaaf ilayh wlmim calaamat jamci dukuur marka waxa lahada wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi ta'wiili masderin majhuuru bilaami bilaami tacliil majruuru bilaami tacliil laam tacliilkaasaa lagu jaraa masderka lasoo dhalaaliyo markaasaa leeda wtaqdiiru licadami asaakum facala allahu dalika licadami asaakum maxalushaahidku waa halkee tasow tasow waa ficil mudaaric afcaal khamsay ahayd tasowna ay ahayd waxaa gashay keey shardigiina waa laga helo laamtiya ka horayda tasowna waa la nasbiyey marka nuunti alxafay tasow alay sida afcaal khamse loo nasbi jiro waqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa kay laa yakuuna shay-i inuusan noqonin daraaddeed duulatan mutadaawalan mid la wareejiyo bayna alaqniyaa'i dadka aqniyada dhexdooda mid la wareejiyo maxaa ilaahay sidaas ugu qaybiyey faya kay laa yakuuna huwa fay inuusan noqon fay waxaa la idhaha gaaladu hantida ay ka carartay oo aan laga faramaroojen oo aan xoog looga qaadan inta culays la saaray carare hantida ay ka carareen magaciis waa laha say aa laha qadiimana waa laydhaha waa midka laga farmaroojiyey xoogga looga qaado si loo laynahayey ah, waxa weya cagka la marsho kaasa waxa la dhahdaa haniima kana maxaa la dhahdaa ay ka carareen ka cabsadeen say marka say iya ilaahay ku sheegay suuratulxashri qaabka loo qaybina isma laha qaniimada dadkii gaalada ka farmaroojiya iskale ah, shana loo qaybiyaa meel xagga la dhiga afarta kale iyagaa iskale laakiin tanu saas maaha saas looma qaybin ayla idna kama farmuruji markaas alla wuxuu yidhi kay laa yakuuna fay-i inuusan noqonin daraaddeed duulatan ay mutadaawalan mid la wareejiyo bayna alaqniyaai aqniyada dhexdooda kay laa yakuuna marka kaydan hadda laamu kama horayda xagga dhawaaqa laakiin laamti macnahaanay ka horaydaa oo waxaa la leeyahay likay laa yakuuna duulatan agga taqdiirtii uga horayda xagga taqdiirtii ay uga horaydaa waxaan leenaha marka key xarfu masderin waa nasbin aan leenaha xarfu masderin waa nasbin mabniin calaa sukuni la maxalla min alcraab laa naafiyatu mabniyin calaa sukuni la maxalla min alcraab yakuna ficlu mudaaric mansuubun bikey wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wahiya mutasarifatu min kaana naaqisati latii tarfacu lisma wa tansibu lkhabar afcaal naaqisa wey kaana iyo qawaadeeda maxaa la yidhaha afcaal naaqisa la yidhaha ناقصة لنا وهي واسم تكون اسم كي تكون على الربا واسمها ضمير مستطر جوازا واسمها ضمير مستطر جواسا تقديره هو يعود على الفيء فيئة الحلين دولة خبر يكون منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وعلى والجملة من كان واسمها والجملة من يكون واسمها وخبرها مجرور مستر كلا صوت على مجرور باللام المقدرة لام لسوء قدرها المجرد آه والجملة من يكون وصمها وخبرها مجرور باللام المقدرة والتقدير لعدم كونه كونه دولة لعدم كونه دولة لعدم كونه دولة أولا لعدم كونه دولة أولا جار مجرور كاسمارك لعدمينا وعلى الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف جوازا تقديره وإنما كان ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل licadami kownihi duulata min alaqyaa marka taqdiirtiisa waa fog tahaye adiga bficl maxduufin iska dhig il il minaa kitaabka yidi soo qadara lakin waa dheriye taqdiirtiisu kan meel fog a loo celina maxalu shaahidku waa halkee yakunadaas wey ficilkaas mudaarc waa la nasbiyey yaa nasbiyey key key shardigeed aaway laam inay ka horeydaan rabe waad ku qadaranta leeda xagga taqdiir ahaan ay ugu qadaranta faidaa lam tataqadamhaa keeda haddaysan ka hormarin haadihi laamu laamtan lafdan xagga dhawaaqa walaa taqdiiran xagga qadaridda kaana نصب نصب wuxuu noqonaa bian mudmaratan an oo mudmaraa wa kaanad keyda waxay noqoneen nafsuhaa nafsadeedu xarfa tacliili tanafiri keyda laam haddaysan ka horrayn xagga dhawaaq ahaan meeshana aysan ku qadarnayn keydu ayadu xarfujarayn noqoydaa ficilkana waxaa nasbinaya an mudmana oo ka dambayda oo ku idmaanan meesha faidaa lam tataqadamhaa haddaysan keyda ka hormarin haadihi laamu laamtaan lafdan walaa taqdiiran lafdi ahaan ugama horaydo taqdiir ahaanna ugama horaydo ah. lafdi ahaan ugama horaydo taqdiir ahaanna ugama horaydo ugama horaydo taana naصbu naصbuhu wuxuu noqonaa ban mudmaratan xaal anta la idmaara wa kaanad kaydu waxay noqonaydaa nafsuhaa nafsadeedu xarfa tacliil aado xarfu tacliil wa jarin ay noqonay waxaa la rabay inuu yidhahdo xarfa jarin wa tacliilin aa rabay inuu yidhahdo xarfu tacliilin wa jarin ay noqonayda ayadu markaas an mudmaraa oo waajib u asturan ayaana nasbinayda an mudmaraa oo waajib u asturan ayaana markaas ficilka mudaaric nasbinaya an mudmaraa oo waajib u asuran ah waajib ay asurantah marka waa in la yidhaahdo mudmaratan wujuban waajib ay asuranta waajib ay asuranta halkaas waxaa noogu dhamaada qismigii ficilka mudaaric binafsihi ku nasbi jiray afaru ahaa afartii waa noo dhammaadeen halkaas nooga wa ama alqismu aani qismiga labeeya wahuwa qismigaasu aladii waa midkii yansibu kordhiga alficl mudaaric ficilka mudaarica biwaasitati an an waasidadeed mudmaratan xaalayta mid la idmaaraa bacdow gadaalkiisa idmaaran idmaar idmaarkaasoo jawaasan daa jawaasin banaanaansho u saaxiiba fa xarfu waaxidu waa hal xaraf hal xaraf maana waa shane afartii kale nooma sheegino insha allahu mutamimadaan ugu tegi doonaa laakiin isaga hal xaraf noo sheegay hal xarafuu ka sheegay qismiga labaad waa qismi ficilka mudaaric nasbiya wuxuu ku nasbiya can mudmanaa oo jawaas u idmaanan jawaasay u idmaananta waxaa loola jeedaa waa muuji karaa waana la idmaari karaa labaduba carabiga ku banaan labadan waa la iyagoo soo arooreen marka qismigaas hal mid nooga sheegay waa laamta la yidhaha laamu key taasuu nooga sheegay wa amal qismu qismiga qismiga ataani oo labeeya wa huwa qismigaas aladii waa midka yansibu naصbiya alficl اmudaaric biwaasitaةi an mudmaratan xaal ay tahay antaasu mid la idmaaray bacdow gadaalkiis idmaaran idmaarkaasoo jawaazan jaa'isan oo bannaan faxarfu waaxidu qismigaas waa hal xaraf wa huwa xarafka waaxidkaa laamu tacliili weeye wa cabara wuxuu ka cabiray canhaa laamtan almualifu mualifko ibn ajrumi ah bilaamukey laamtaan laamu tacliilna waa la yidhaah laamu keyna waa la yidhaha maxaa laamu keyn loo yidhi oo laamtan loogu nisbeeyey keyda maxaa ka dhexeeya laamta laamu tacliilka iyo keyda maxaa ka dhexeeya waatan laamtii dhammeedba keyn loo nisbeeyey wuxuu ku yidhi waa lishtiraakihima keyda iyo laamu tacliilka wadaagidda ay wadaagaan fi dalaalati tusida cala tacliili ay tusaan keyduna waxay tustaa cillayn arrintaasu waxay u dhacday sababkaas laamtuna waxay tustaa cillayn arrintaas waxay u dhacday sababka labadoodu waxay wadaagaan tacliil markaasaa laisku shabahay laamtii dhameed ba waa laamu key wacabara wuxuu ka cabiray canhaa laamu tacliilka almualifu mualifku bilaami key muxuuga cabiray maxaa ka dhexeeya keyda iyo laamtan wuxuu ku yidhi waa lishtiraakihima laamta iyo keyda wadaagidda ay wadaagaan fi dalaalati inay tusaan calaa tacliil wax cilayn labadoodu waay tustaan waxay tusaan tacliil wa miaalu halaamo keydi miaalkeedii qowluhu tacaala wey liyakfira laka allaahu allah inuu kuu dhaafo daraaddeed innaa fataxnaa laka fatxan mubiina ilah wuxuu uhi waxaan furnay nabiga suubanow sala allahu calayh wasalam fatxi mubiin maxaa lagugu furay liyakfira laka allah inuu kuu dhaafo daraaddeed maakii taqadama hormaray min dembika xaal uu yahay iyo wamaakii ta'khara gadaal maray liyakfira laka allah innaa fataxnaa laka fatxan mubiina annagaa kuu furnay furid cad maxaan kuugu furnay waxaa la cilaynaa fataxna fatxigaasaa la cilayna ilaa wuxuu yidhi waxaan fatxigaas kuu siinay oo ciladu ay aheen liyakfira laka allaahu allah inuu kuu dhaafo daraaddeed maa kii taqadama hor maray min dembika xaalu ka mid yahay iyo wamaa kii ta'khara gadaal maray ama minta bayaana ka dhig min dembika xaal uu yahayne bayaaniyo ka dhig iyo wamaa ta'khara maxalu shaahidku waa yaqfira ficil mudaaric waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey an mudmaro ah jawaas u idmaaran oo la idmaaray bacda laamikey ama bacda laami tacliil dheh bad laam taliiq bacda laami tacliiq raab waxaa tidhaa liyakfira allaamu xarfu jarin wa tacliilin allaamu xarfu jarin wa tacliilin mabniyun cala alkasri la maxal lah min alraab yakfira ficlu mudaaric mansuubu ban mudmanatan jawaasan bacda laami key wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirihi laka allamu xarfu jarin wlkaafu damiir mutaصil mabniin calى اfatxi fi maxali jarin aljaar wاlmajruur mutacaliqan byakfire allahu faacilu yakfira marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirih ma smu mawsuulin bimacna ladii ma smu mawsuulin bimacna ladii alladii ay la macnata ism mawsuul weeye macnahiisuna maadaas alladii wey ma ism mawsuulin bimacna ladii mabniyun calaa sukuuni fiihi maxali nasbin mafcuul bihi waa mafcuul bihi laakiin waa mabni maxalkaad ka nasbina maxalkaad ka nasbina waa mafcuul bihi ma ism mawsuulin bimacna ladii mabniyun calaa sukuuni fiihi maxali nasbin تqdم فعل maaضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب وفاaعل ضمير مستطر جواaزا تقدير هو يعd على ما والجملة من الفعل oo تqdم ah iyo والفاaعل oo huwda ah لا محل من الإعراب لأنa صلة الموصول maadan mawsuulka laba loo qaybiya mawsuul xarfiye iyo mawsuul ismiye mawsuul xarfiya waa shantii aad soo baratay inuu masderka laga dhalaalaayo mawsuul ismigana waa badan yahay arki doonaa mutamiman insha alla ugu tegi doona maadaana ka mida alladiya ka mida allatiya ka mida alladaani allataani alladiina allaa-ii waa badan yihiin mawsuul oo ismiye waayo marka waxaa silada iyo caaidka u baahan waa mawsuulka ismiga mawsuulka xarfiga waa shantii masderka laga dhalaalayo sile iyo cayd uma baahno ah, ayaga uma baahno jumlo oo sile ah iyo caaid ah macnaha caaid uma bahno marka waxaa leedahay waljumlatu min alficli oo taqadama iyo walfaacili oo huwada laa maxala la min alraab lannaha silat lmawsuul oo maada ah walcaydu lalmawsuuli faacilu taqadamaad leedahay jumlada hore marka fiiri liyaqfire iyo allaahu jumladaas maxaa leedahay waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masdarin majruuru bilaami key laamu key aa lagu jaraa oo lasoo qadaray amase bilaami tacliil waa isku mida واجملة من الفعل والفاaعل في تأويل mسر مجهور بلام kي والتقدير لغفrاaن اللahi لk والتقدير لغفrاaن اللahi لk لغفrاanigaas markaa mjrوrkaas لغفrاaن الله محرف jر غفrاaن اسم مجهور بلام وعلامة جر كسرة ظاaهرة الفقير الجار والمجهور متعلقا بفتح فتحna فتحnadaas ku تعaلجina غفrاaن مضاaف الله مضاaف ل مجهور وعلامة جر كسرة ظاaهرة الفقير saasaad leeda wamaa taakara min dembika horta icraab min dembika min xarfu jari dembi ismu majruuru bimin wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akiri aljaaru بمحذوف وجوبا تقديره كائنا آه. كائنا آه كائنا كائنا كائنا حال حال aan ka xaalaynaynaa liyغfira laka اllahu allah inuu kuu dhaafo daraaddeed maa kii taqadama hormaray min dembika xaal uu yahay waxaad ka xalayna faacil taqadam waxaa leedahay aljaar wاlmajruur mutacaliqaani bimaxduufin wujuban taqdiiru kaa'inan xaalun min faacili taqadama faacilka taqadamaad ka xalayna xaalun min faacili taqadama halkaasaad ka xalayna dembi mudaafal kaafu damiiru mutaصil mabniin cala اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh wamaa taaqara allahu xarfa casin ma m mawsul bmacn ladi mabni calى sukun fi maal nصb macduuf alىa ma maadi ka horeyda k alىa ma alati qablaha maadi ka horeyda ku cadab wma alwaa xarفcat ma m mawsul bmacn ladi mabnin calى sukun fi maal nصb macduuf calىa ma alati qablaha taakara ficil maadi mabnin calى fathi la maxala min اraab wafaacilu damiru mustatiru jawaaزan taqdiruhu huwa yacuud calىa ma madan eli maadan celi wاljumlaةu min alficli oo taakara ah iyo wlfaacili oo huwada ah laa maxala lah min alcraab lanna silaة mawsuul oo maada ah maadan ka horayn wlcayd ilى mawsuuli faacilu taakara macalushaahidku miaalkan loo keenay waa maxe yakfira waa ficil mudaaric oo lagu nasbiyey an mudmara oo jawaas u asturan bacda laamikeyn bacda laamikeyn waqowluh wa qowluhu ilaahay qowlkiisa jalla waxaa weynaada shanu arrinkiise liyucadib allaahu allah inuu cadaabo daraaddeed almunaafiqiina ragga uurka gaallada waalmunaafiqaati iyo dumarka uurka gaallada oo qalbiga gaalada ka ah inaa caradna amaanata cala asamaawaati walardi waljibaali faabayna an yaxmilnahaa waashfaqna وxamalaha اlinsaanu inahu kaana ظaluuma jahuula liyuadib اllah liyucadib allah laamtaas waa laamu tacliil waxaa laga cilaynaa waxamalaha اlinsaanu waxamalahaa ammaanadii waxaa xambaarsadoo dusha saartay alinsaan insaan muxuu dusha u saartay liyucadib allahu ilaah inuu cadaabo almunaafiqiina ragga uurka gaallada ammaanada guday iyo walmunaafiqaati dumarka uurka gaallada oo munaafiqiinta ilaa kuwaas ammaanada khiyaanaya mog qof mumin oo dhab ammaanada khiyaani ma qof mumin oo dhaba ammaanada khiyaani ma marka xamalaha halkaas xamala ku tacaluji halkaasna ka cilee meesha lagu tacalujina laftirkeeda laga cilayna laamtu waa laamu tacliil waa laamu keey liyucadib allaahu allah inuu cadaabo daraaddeedu u xambaarsaday insaanku ammaanada in ilaahay cadaabo yuu cadaaba almunaafiqiina ragga uurka gaallada iyo wlmunaafiqaati dumarka uurka gaalada liyucadima allaamu xarfu jarin waa tacliilin mabnin cala alkasri laa maxalla min alcraab yucadiba ficlu mudaaric mansuubu ban muطmaratan jawaazan bacda laamiteyn وcalaamaة نصb فaتxaة ظaahiraة في akhirih allahu faacil yucadiba marfuuc وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة في akhirih almunaafiqiina mafcuul bihi yucadiba mansuub وcalaamaةu نصb alyaw almaksuur ma qablaha almaftuux ma bacdaha niyaabaة can faتxa لأnnahu jamc mudakri saalim mana fii xarفan xaraka wanun ciwadun can tanwin fi ismi اmufradi wاlmunaafiqaati jamcu saalimkan wuxuu ku cadfan yahay jamcu saalimka ka horeeya oo nasbisan mafcuul bihi ku cadfan yahay jamcu saalimkan waa nasbisan yahy mayla socota adiga jamcu maanusaalim calaamadii lagu garan jiray masbisay maxay ahayd maasha allah jazaaka allahu khayr kasray ahayd wlmunaafiqaati waa kaas waa nasbisay calaamadii waa saaranta wlmunaafiqaati alwaawu xarfu cafin almunaafiqaati macduufun cala almunaafiqiina wاlmacduufu cala almansuubi mansuub wa calaamatu nasbi kasratu daahiratu fi akhiri niyaabata can fatxa maxaa kasro loogu nasbiyey liannahu jamcu muanasi saalim ma naba fiihi xarakatun can xarakatin jumlada markaa yucadib allaahu lmunaafiqiin waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masdarin majruurun bilaami key wataqdiiru litadiib illaahi lmunaafiqiina wlmunaafiqaat litadiib illaahi litadiib illaahi litadiib illaahi alla inuu cadaabo daraaddeed لتdiiب اlm xرف jr تdiiب ismjrور bاlاm وعaلaamaة jr kasرaة ظاahiرaة في akhirhi تdiibi mdاaf اlh mdاaفl majrور وعaلaamaة jr kasرaة ظاahiرaة في akhirhi الjاar والmajrوuر متacaliقaani bxamlha xaml ku tacalq xaml وxamlha اإnsaan halkaasna waxaa noogu dhammaaday qismigii labaad oo ficilka mudaaric ku nasbi jiray an mudmara oo jawaas u asturan an mudmara ah oo jawaas u asturan miaal edi waa kuwaasa yucadib allaahu lmunaafiqiina xabshaydki waa taas liyucadib allah wa ama alqismu qismiga ataalifu oo sadexeeya wa huwa qismiga sadexeeya alladii waa midkii yansibu kordhiga alficla mudaarica ficilka mudaarica biwaasitati an an waasitadeedu ku kordhiga isagu toos uma kordhigi karo an ayuu kaashana mudmaratan anta xaal la idmaarayo oo mid la idmaarayo ay tahay idmaaran idmaarkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah fa khamsatu axrufin waa han xaraf waa han xaraf waa shan xaraf buu yidhi waa shan xaraf shanna maahane waa lix oo waxaa lagu daraa keyda jaarabaan hadda soo marnay keyda sow sooma anaan marin haddaan laamu ka horrayn lafdan walaa taqdiiran ayadu xaraf jaaray noqoneen ficilka ka dambeeyana almudmarahu waajib waa suran lagu nasbina soomaanan marin antaas ku soo da marka shanna hadduu kuu sheegay lixdan waa wada waa wada haysana marka inta goor anta waajib loo asturaa waa lix waa lix maaha shan shan maahan lix wey lix soo ma jeedin lix wey lixdii mid waad soo qaadato waxay ahayd kayda haddaan laanu ka horrayn lafdan walaa taqdiiran ayadu xaraf jaar wey waxaa ficilka ka dambeeya lagu nasbinaa an mudmanahu waajib u asuran shanna haddeena laguu sheega antaas waajib way asuran tahay shanna haddee laguu sheega isku dar shan iyo hal lix amalqismu qismiga wa amalqismu qismiga qismiga ahaaliu ee sadexeeya qismiga sadexeeya wa huwa aladii waa qismigiiyo yansibu lficla ficilka ku kordhiga ficilka almudaarica mudaarica biwaasitati an an waasidadeed mdmaratan xaalay tahay antu mid la idmaara idmaaran idmaarkaasoo wujuuban waajiban oo waajiba fa hamsatu axrufin bal sittatu axrufin alawalu kan ugu horeeya laamu juxuudi waa diidmada laamkeedii laamu juxuudi fiiriya nafyi iyo juxuud waxaa caamsan nafyiga nafyi waa diidid juxuudna waa diidid laakiin farqiga udhaxeeya nafyigu waa diidid juxuudkuna waa diidid laakiin farqiga udhaxeeya muxuu yahay farigaasu farqigaas wuxuu yahay aljuxuudu inkaaru maa tacrifuhu waa waxaa taqaan markaa diidid aljuxuud inkaaruhu inkaaruka ma maa tacrifuhu wax aad taqaan markaa diidid hadda masaajidkan abubakr sidiiqa le abubakr sidiiqa la ihahda jaami abubakr jaami abibakr sidiq markaasaa lagu yidhi ma taqaanaa jaamic abibakr sidiq oo oh, tuxfat saniya lagu akriyo ma taqaanaa weligaa dhex fadhiyo kaasaa tir ma garanayo weligayna ma maqan kaasaa la yidhahdaa juxuud juxuud kaasaa la yidhahda wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwan ilahy fircoon iyo dadkiisii waa diideen aayaadkii ilaahay nabi muuse usoo dhiibay waa diideen maka jaahilay ahaayeen maya wastayqanathaa anfusuhum naftoodu waa yaqiinsatay waa hubeen in alla soo diray nabi muuse markaasuu leeyahay wabaa rabulcaalamiin rabulcaalamiinka sheegaydana waa ku leeyahy waana yaqaan waa kii iyo isla weyni wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum marka maxaa la idhahdaa juxuud jaxdi maxaa la idhahda inkaaruka maa taxriif wax aad taqaan markaad inkirto laakiin nafyi haddii la yidhahdaa diididda nafyigu waa ka caamsay wax diididoo dhamaa la yidhaha hataa waxaadan oqon haddaad diiddo shay aadan oqon masaajid halkaan abubakr sidiq la yidhaha ku yaalla la taasaa tiri ma jiro naga da mana taqaanin masjid abubakr sidiq la yidhaha meeshaan kuma yaalla naga daayo marka ma taqaanin waa diidayda nafyi ala juxuud lama yidhaha kaas marka nafyi wixii aad taqaanoo diidda waa nafyi wixii aadan oqono diiddo waa nafyi juxuudkana waxaa taqaano oy jirto kaliya wey yaa caamsan marka nafyi juxuud nafyiga caamsan nafyiga caamsan sidaas daraaddeeda tanoo kaleeto waxaa la yidhaahdaa min tasmiyati alcaami bismi اlkhaas min tasmiyati alcaam shay caam aha waxaa magac looga dhigay bismi اlkhaas maxaa yaele nafyi o dhan hadda loo jeeda loolama jeedo juxuudkii kaliya oo ah wax aad taqaan inaad diiddo wax aad taqaan oo aad diiddo loolama jeedo kaliya ee nafyi oo dhan aa loola jeeda marka waxaa la idhaha kanoo kale min tasmiyati alcaam bismi اlkhaas ayaa la bismi اlkhaas marka jahdigan waa nafyi o dhan waay alأwl kan ugu horeeya laamuljuxuud waa laamta oo juxuudka iyo diidmada faa'iideyda diidmada laamtaas marka xaal lagu yaqaan laamtaas maxaa lagu yaqaan sidii laamukeyday u hoos dhigantay ficil mubaarica waa ku jirtaa maxaa lagu garanaa inay laamuljuxuud tahay iyo inay laamukey tahay saa loo kala fahmay calaamad iyo daabidu ku siinaa daabid ama xad uu ku siinaa wa daabiduhaa laamuljuxuud daabidkeeda lagu dabdiyo lagu qabto an tusbaqa waa in lagala hormaro bimaa kaana o lam yakun labadaas mid waa inuu ka horreeyo maa kaana lam yakun labadaas mid waa inuu ka horeeyo ma waa naasiya soo maaha lamna waa nafyi ah, marka maa kaana ama lam yakun macnaha haddii kale waxa dhigi karta si kala du rooge waxaa leedaha kaana oo maa lagu anfiyo iyo yakunu oo lam lagu anfiyo isla halka ah, kaana maa lagu anfiyo maa kaana wey yakunu lam geli lam yakun ma garat waay laamu keeni ayadaa labadaas midna kama hormaro laamu juxuud calaamad maxaa u ah waad ku garana adugu maxaad ku garana maa kaana ama lam yakun mid waa inay ka horayda labadaas mid ka mid haday ka horayda laamtaas ma dhihi karti laamu keyn maxaa dhehe laamuljuxuud saasaad leedahay fa miaalulawaali kan hore miaalkiisi waa maa kaana iyadoo ka horaydo maa kaana iyadoo ka horayda fiiri فمiثaaل اول ka hore miثaalkiisii qowluhu taعaaلى waa ilahay qowlkiisa alla wuu sareeyaahe maa kaana lah allah ma ahaanin liyadara اlmؤminiina muؤminiinta mid uga tegaa calىa maa antum عalayh waxaad ku sugantihiin maa kaana lah liyadar mminiin calىa maa antum alayh xatىa yamiiza اlkhabiiثa min aطayr ilaa ilaahay kala shaandheeyo kala saaro midka khabiifka ah oo mu'miniinta dhex fadhiyey iyo kan dayibka ah oo fiicna ilahay see loo kala saara ma qulubtaa la daalacana qulubta miyaana la daalacsiina kaasu waa dayb kanuna waa khabiid maya aayadda siiwa xataa yamiisa alkhabiisa min adayb wamaa kaana allaahu liyudlicakum cala algayb ilah wuxuu yidhi haddaad dii marka laydin leeyahay dayb iyo khabiisaa la kala saanaa alla qaybka idin daalacsiin ma lagama yaabo taasaa suginida ee si kalaa loo kala saara ee saa loo kala saara walaakin allah yajtabi min rusulihi man yashaa ilaahay rasuuluu soo dira markaasa la waxaas alla waajibiye hala sameeyo waxaasna alla waa diiday ha laga hado markaasaa khabiis iyo dayb loo kala baxa dayibku muxuu samaynaa wixii alla sameeyeyna waa samaynaa wixii alla ka reebayna waa ka hara khabiiskuna wixii alla amray uu ka hara samay diida wixii alla ka reebayna waa samaynaa markaas halkaasaa lagu kala baxa meesha khabiiska iyo dayibka alla u kala saraba halkaas hmm, hmm. ilaahay ma daynayo ilaa uu kala saro khabiis iyo dayib Hmm. tafsiir akri mayne naxwaan ku jirnay ee waxaad tidhaahdaa maa kaana allaahu allah ma ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta mid ka tegaa calaa maa xaalka antum caleyh aad ku sugantihiin qaabkan oo isdhexboodidda oon la kala oqoon alla idinku dayma annaga maxalushaahidka aan rabnaa waxay tahay liyadara ma ujeeda ficilkaas mubaaric liyadara liyadara liyadara hadda laamtaas liyadara iyo liyucadiba soo isuma eka mid walbaba ficil mudaaric laam ku jirto laakiin tanu laamtan waa laamu juxuud maxaa yidha xaa ka horeeya maa kaana maa kaana ka horeyda soo ma jeedin marka laamtan waa laamu juxuud waxaan leenahay liyadara laamtaas anta ka dambayda waajibnimay u asuranta waajibnimay u asuranta liyucadibadii horena anta ka dambayda jawaabtay u asturneen ma kaana lahu ma naafiyat mabniyn calى sukuni laa maxala lahu min اlcraab kaana ficl maadi naaqis kaana ficl maadi naaqis yarfacu اsm wayansib اkhabra mabniy calى اfatxi laa maxala lahu min اlcraab allahu ismu kaana marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu daakili ficilka naaqiska isimkiisi wey waa faacilkii ogow isma laakiin la yidhaahdaa magaciisa maxaa lagu magacaabaa isma lagu magacaaba waay liyadara waa kana maxalushaahidkii liyadara allaamu laamuljuxuudi ameede allaamu laamuljuxuud yadara ficlu mudaaric mansuubun ban mudmaratan wujuuban bacda laamiljuxuud wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calى allah almu'miniina mafcuulu bihi mansuub وcalaamaة naصbihi alyaw almaksur ma qablaha almaftuح ma baعda niyaabaة can الفaتح لأnnahu jamc الmudkr salim ma fiihi xarف can xaraka wa nuun ciwad can الtanwiin في اسm الmfradi alىa ma antum alayh alىa ma antum عalayhi intaanaan gaarin msderka horta bal noo soo dhalaale wاljumlatu dhe wاljumlatu min wاljumlatu min alficli oo yadara ah wاlfaacili fii ta'wiili masderin mansuub khabaru kaana ama waxaad tidhahdaa wاljumlatu min min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin kabaru kaana khabaru kaana sow kaana lama soo sheegin maa kaana allaahu kaanagu isimkii waa qaadato wa allahu maxaa ka maqnaayo ka dhimanaa khabarkiya ka dhimanaa waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin khabaru kaana wtaqdiiru wataqdiiru maa kaana allaahu muriidan litarki اlmu'miniina calaa maa antum calayhim maa kaana allaahu muriidan yadara fiiriya yadara weeye waxaa masjidka laga dhalaalina haddana aan keena anaguna muriidda ah, muriidda aan keena eh, ficilka masderkiisi ma bahane ficilka masderkiisa in la keenaa la rabay mogta hadda waxaan keena muriidda waxaa leedahay sideedaba yazara madale masder iyadana madaleba masder waa ficilan masder lahayn yaan lagu warado masder ka dhalaala sidiisaba masderba male yadara ah, ficilkan waxaa la yidhaahdaa ficil maadi male waa mudaaric soomaa yadaru ficil maadi male masder male isim faacil male ma jirto yaan lagu qaban adoo ficil ma ka keenay ficil maadi ama masder marka macnaha wax munaasibaan keensayna marka maa kaana allahu liyada maa kaana allahu allah ma ahaanin muriidan mid doonaya litarki lmu'miniina mu'miniinta in looga tago calaa maa antum calayh waxa aad ku sugan tihiin calaa maa antum calayh alىa ma antum marka raab hadde alىa ma antum alىa xarfu jarin mabniyn alىa sukuni laa maxala la min اlcrab ma ism mawsul bimacna اladii mabniyn calىa sukuni fi maxali jarin bcalىa aljaaru wاlmajruuru mutacaliqan biyadara alىa ma antum an damiiru rafcin munfasilu mubtado mabniyn calىa sukuni fi maxali rafcin wataw damiir wataw xarfu khidaabi walmim calaamati jamci dukuur alىa ma antum alayhi calىa xarفi jari walha damiir mutaصil mabniin calى kasri fi maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabari maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inuuna ad leeda kaa'inuuna maxaa yal antum aa mubtadaa antumna waa damiir jamca soo maaha khabarkana waa inuu jamc noqdo waxaa leedahay calaa ma ladikii antum idinka kaa'inuuna waa keenayo dhacdo iyo jaarmajruurkeena isku soo dhalaanin muriidantu waa qabarkii litarkina waa masderkii waxa weeye aan soo dhalaalino ficilka ficilku macna aan ka keennay maa kan allahu ma ahaanin muriidan mid doona aan ka dabamaraynay litarki iiri waa kana laamti laamti waxay jirtay yadaru waa ka tegaa sooma ficilkay la macno tahay yatruku ay la macno tahay yatruku ay la macno tahay ficilku macnaa masderkiisaan keensanay litarki aan markaasaan litarkidaasaa mafcuulka muriidan ku tacallujanayna markaasoo kale waa maxay waxaa la yidhaahdaa khaasu ku tacalu meeshii qabar markii uu jaamajruurku dhaco lafdi caama lagu tacaluji jiray maya mid khaasaan ku tacalujina ah, mid khaasaan ku intaasaa isbedeshay ee waa keenay jaamajruurkii waa keenay litarki waa naga dhahayna maa kaana muriidan litarki lmuminiina waa nagale litarki lmuminiina alىa maa antum alayh alىa maa antum alayh alىa maa antum antum mubtada wey alayhina jaarmajruurkaas aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabari maxduufi wujuban taqdiiruhu kaa'inuuna jumlada oo antum oo mubtadaa iyo kaa'inuuna oo khabarkii ah calaa maa antum calayh wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari laa maal laha min اأعrاab لannaha silaة mawsul maadaana is mawsuula maadaasa is mawsuula caa'idkiina waa adamiir اmajruur bcalى alayhi midka ku jira alayhi midka ku jira maxalushaahidku muxuu ahaa yadara ficilkaas mudaarican mudmaraha waajib waa ah surana lagu nasbiyey bada laami juudi bacda laami juxuudi wa qowlu ilaahi qowlkiisa subxaana ilah baan nuqsaan ceeb ka fogaynaahe wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin liyucadibahum mid gaalada cadaaba wa anta fiihim wey adoo dhexda ka jooga wey gaal alla cadaabi maa in lagu joojiyaa saxma ma gaal alla waaba cadaabaahe xaalad gaar gaaraha la dhahayo intay sidaas yihiin la cadaabi ma xaalad gaar gaaraha laga hadla wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim ah, ilaahay gaalada cadaab ku soo deji ma caam ah adoo nabiga subanoo dhex jooga nabiga dhex joogidiisa raxmaday u tahay eed gaalada cadaabka looga rafcinayo cadaabka looga rafcinayo wamaa kaana allahu allah ma ahan markaa isku dhihin ilaahay ma ahanin mid gaal cadaabaha isku dhihin gaal alla waa cadaaba ee xaalad gaar aha laga hadlaayo oo ilaahi weynaa nabigaas naxariistiisa uu waxa weya cadaabka uga joojiyey aa laga hadlaayo wamaa kaana allahu allah ma ahanin liyucadibahum gaalada mid cadaaba wa anta fiihim walxool anta adiga fiihim dhexdooda aad ku sugan tahay he halkaasaa laga hadlaya وما كان الواو بحسب ما قبلها ما نافية مبني على سكون لا محل له من الإعراب كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الله اسم كان مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر ليعذب اللام لام الجحود مبني على الكسر لا محل له من الإعراب يعذب فعل مضارع منصوب بأن مطمنة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره ويعود على الله هم والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور والميم علامة جمع الذكور والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرور باللام آه. waxaad dhigi kartaa wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi tawiil masdri majruur bilaam ama se kabaru kaana na waa dhihi kartaa kabaru kaana marka hore soo maahan sideenu hore noogu waxaad tidhahdaa waljumlaةu min alficli wاlfaacili fii tawiili masdarin majruurun bilaami majruurun bilaami wataqdiiru wamaa kaana allaahu muriidan litacdiilihi hadda masderkaas soo dhalaani waa tacdiilka waa kaasaa wamaa kaana allah allah ma ahani muriidan mid doonaya litacdiibihim ayaga in la cadaabo waanta fiif adoo dhexda ka jooga xaalad gaarah laga hadlaayo litacdiibi allaanu xarfu jarin tacdiibi ismu majruuru bilaami wacalaamatu jari kasratu daahiratu shaakili aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimuriid tacdiibi mudaaf walhaw damiiru mutasilin mabniin cala اlkasri fi maxali jari mudaaf ilayh wlmimu calaamatu jamci dakuun macalushahidku waa liyucadibadaas oo maa kaana ka horayda laamtaas laam uljuxuud weeye ficil ka dambeey an mudmara waajib oo suranaa lagu nasbiyo wa mihaalu haani kan labaad mihaalkiisii oo waa maxe waa iyadoo laamta ay ka horayda lam yakun qowluhu jalla jalla dikruhu qowluhu waa ilaahay qowlkiisa jalla waxaa weynaadee dikruhu xuskiise lam yakun illaahu allah ma ahaanin liyaqfira lahum mid u dhaafaya gaalada walaa liyahdiyahu mid ku toosinayo ku hanuuninayana ma ahaanin sabiilan wado lam yakun illaahu allah ma ahaanin liyakfira lahum gaalada mid u dembi dhaafaa walaa liyahdiyahum mid ku hanuuninayoo ku toosinayana ma ahan sabiilan jid lam yakun lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabni ala sukun ilah maal lah min alraab yakun ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmi asukun wa huwa mutasarifu min kaana naaqisati alatii tarfacu isma tansib اkhabr allahu ismu yakun marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri liyakfira allah lam ljuxuud yakfir ficl mdaarc mansuub ban mudmanatan wujuba bacda laam اjuxuud wa calaamatu naصbi fatxaة daahiraة fi akhiri وفاaعل ضمير مsتر جواaزا تقدير هو يحuد على الله اللهم اللهم حرف jر والhw ضمير متصل مبني على ضم في محل jر والميم علامة جمع ذكور الجار والمجرور متعلقا بيغفر halkaas markaa joogto والجملة من الفعل wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruuru bilaami juxuudi dhe wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruuru bilaam wataqdiiru lam yakun illaahu allah ma ahaanin mulidan mid doonaya liqufraanihi inuu u dhaafo lahum ayaga lam yakun ilaahu allah ma ahaanin muriidan mid doonaya liqufraani liqufraanihi inuu u dhaafo lahum ayaga liqufraanihi lahum liqufraaniyadaas allah maxarfu jari muriidan waa abarkii yakun waa khabarkii yakun ayadu laakiin liqufraani allah maxarfu jari qufraani ismu majhuur bilaamid jarmajhuurkana muriidan ku tacaluji qufraani mudaaf ilaah damiir mutaصil mabniin calى اkasri fi maxali jari mudaaf ilayhi walaa liyahdiyahum ilaahay midku hanuuninayana ma ahan sabiilan jid walaa liyahdiyahum alwaaw xarfu catin laa naafiya mabniin calى sukuni la maxalala min alcraab liyahdiya allaamu laamuljuxuud yahdiya ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda laamiljuxuud wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirih wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxudu calى اllah yhdiyhum hum wlhaa damiir mutaصil mabniin calىa dami fi maal nas mafcuul bihi awel laba mafcuulay qaadane wlmimu calaamatu jamci dukuur sabiila mafcuul bihi aani mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri laakiin weli masder kalaa lagaa rabaa haddana wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruur bilaami اjuxuud wataqdiiru walaa lihidaayatihi iyaahum sabiila jaarmajruurka waxaad ku cadaftaa jaarmajruurkii ka horeeyey waxaad tidhahda aljaaru wاlmajruur macduufu calى aljaari wاlmajruur اladii qablah jaarmajruurka hore oo aha liqufraanihi lahum kaasaad ku cadfe maxalshaadku wuxuu yahay liyaqfira ficilkaas mudaaric waa la nasbiyey an mudmarahu waajibnimo u asuran bacda laamifcuuda lagu nasbiyey inay laamifcuud tahayna lam yakuna ka horayda yahdiyana ficil mudaaric wey an mudmarahu waajib asurana lagu nasbiyey inay laamtu lamjuxuud tahayna waxaa kutusaa lam yakuna ka horeyda wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلام وbaarك عalى nabiyina mxamed